بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله عشر كأني بين وضنينا wuxuu ka bilaabayaa sheikhu maanta inuu ka bilaabaya wahada التwxiid huwa macnى qawlika la ilaha ilا اllah halkaasnu ka bilaabayna insha allah weli wuxuu ku jiraa shiiku gogolligii ama gogol gogolxaarkii shubhooyinka weli ma gelin marka marka hore ayuu rabaa inuu tawxiidka ku fahamsiiyo markaad tawxiidka fahamto ayuu markaa shubhooyinkii kuu keenaya adigoo tawxiidka fahamsan wuxuu ku yidhi shiiku qawluka aad tidhaahdo weeye laa ilaha ila allah fa ina alilaha cindahum huwa aladii yuqsadu liajli hadihi lumuur faina alilaha cindahum ilaaha agtooda waxa isaga uu ka yahay huwa aladii kii weeye yuqsadu loo qasto liajli hadihi alumuur sawaaءn kana malakan aw nabiyan aw waliyan aw shajaratan aw qabran aw jinnan ka ayaa la yidhaahdaayo umuurtii uu horay shiikhu usoo sheegay loola qasto wa oo maxay ahayd dabxigii iyo ducadii iyo wixii la midka ahaa midka loola qasto oo lala aado kaa ayaa ilaah la yidhaahdaa oo loo yaqaanaa wey ka ayay ula jeedaan wuxuu doonoba ha ahaadee hadduu doono malag ha noqdo hadduu doonona nebi ha noqdo hadduu doonona weli ha noqdo hadduu doonona geed ha noqdo hadduu doonona qabri ha noqdo hadduu doonona jinni ha noqdo lam yuriidu ulama jeedin ana alilaha huwa alkhaaliqu alraasiqu almudabbir ulama aanay jeedin inay leeyihiin ana alilaha ilaahu huwa alkhaaliqu midka wax abuuray wey aw alraasiqu ama midka wax bixiyo wey almudabbiru ee umuurta maamulo weye kaa ulama jeedin fainahum yaclamuuna way garanayaan ana dalika arrinkaas lilahi waxdahu inuu ilaahay leeyahay tawxiidka rububiyada inuu ilaahay wada leeyahay way garanayaan kamaa qadamtu laka sidaan kuusoo hormariyay sidii aan kugu soo hormariyay hore kugu soo sheegay way garanayaane wainamaa yacnuuna waxay ula jeedaan bililaahi maa yacni lmushrikuuna mushrikiintu waxay ula jeedaan fii zamaanina zameenkeennaga kan bilafdi asayidi waxay u yaqaaneen hmm. xilligaan inagu aynu joogno sayid bay yidhahdaanba faataahum nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigii baa u yimi yadcuuhum ugu yeerayo isagoo ugu yeeraya ilaa kalimati tawxiidi kelimada tawxiidka wahiya laa ilaha ila allah kelimadaa wey kelimada laa ilaha illa allah wey oo laa ilaha illa allahu laa macbuuda bixaqin ila allah ilaahay keliya ayaa cibaadada xaq u leh cid la wadaagtaana haba yaraatee ma jirto la yidhaahdo kelimadaa kelimahaasu marka nebigu ugu yeeray sala allahu caleyh wasalam oo wixii ay caabudayeen oo ay ducada la aadayeen ay dabxiga la aadayeen iyo wixii la midkaa ah inay iskaga soo tagaan oo ilaahay keliya waxaa siiyaan ayuu ula yimi nebigu sala allahu calayhi wasalam walmuraadu min hadihi lkalima kelimadan muraadkeedu macnaaha macnaheedu ma aha macnaheedu laa mujaradu lafdiha maaha keliya in afka laga sheego bes in lagu dhawaaqo keliya ma aha walihaada laa ilaha ila allah kadibna wixii la doono la qasto ma xamasaraysa wa haddaad kelimadaas iska tirahdo laa ilaha ila allah kadibna wixii doonato aad iska qasato kelimadi ma joogayso wa oo ad tirahdo aniga maxaad iga rabtaa laa ilaha illa lah baan leeyahay markaan wax qalaayo weli baan u qalaa markaan duca rabo weligaan aadaa markaan nidar gelaayo weligaan aadaa laakiin laa ilaha illah baan leenahay waadhowdaa tirahdo subxaan allah oo muslimiintii laa ilaha illa allahu bay leeyihiin hadhowdina mushrikiin baa lagu sheegay sidee bay ku dhici karaysaa kelimadan marka laftigeedaba wlkufaaru ljuhaal gaalada juhaasha ahi yaclamuuna way og yihiin ana muraada nabiyi sala allahu alayhi wasalam bihadihi lkalima huwa inuu yahay kelimadaabu nebigu ugu yeeray muraadka loola jeedo inuu yahay huwa ifraadu allahi tacaala bitacalluqi bihi ilaahay subxaanahu wa tacaala in ay tahay in loo fardi yeelo ku tiirsanaanta ilahay lagu tiirsan yahay subxaana wa tacaala waxyaalaha isaga ku tacalluqa ilaahay loo noo fardi yeelo subxaanahu wa tacaala wey iyo walkufru in lagu gaaloobo wa bima yucbadu min duuni illah wixii isaga ka sokaya oo la caabudo in lagu gaaloobo wlkufr sida nabigu yidhi sal allah alay wasalam inuu qofku ku gaaloobo yakfuru oo wakafara bima yucbadu min duni illahi faqad xaruma damuhu wa maaluhu ninkaa wey ninka dhiiggiisii iyo maalkiisii uu xaaraan noqonaya buu yidhi nabigu sal allahu alayh wasalam taa ayaa loola jeedaa min duni illahi waalbaraa'atu minhu iyo weliba in beri laga noqdo inaad u doodo iska daayo maxaa la rabaa inaad tidhaahdo anigu beri baan ka ahay laakiin maaha inaad u doodoba haddaa u doodayso ka war oo adigii abukaatiga u tahayba looyarkii lasoo dirsaday mushrikiintii laga calin leeyahay adiga aad dood u gelayso difaacayso aad leedahay sidaan weeye diintayna bareen dadkii diinta noo keenay waayo oo dadkii shirkiga noo keenay meeshii la cayn lahaa o qubxiga lagu samayn laha la ohan lahaa shirki bay noo keeneen la yidhahdo diinta bay noo keeneen maxaa laga rabaa ma aha maxaa rabaa inaad baraa ka qaadato wa oo tira aniga beri baan ka ahay wa banaanka ka istaagtaa lagaa raba walbaraatu minhu ayaa laga rabaa buu ku yidhi fa inahu lamaa qaala lahu markuu ku yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam nimankii quraysheed quluu laa ilaaha ila allah markuu ku yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen ajcala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shayun xujaab nabiga markay u yimaadeen sala allahu aleyh wasalam adeerkiisa u yimaadeen sigarku siday warinayaan kadibna waxay ku yidhaahdeen wiilkaa waxaa rabnaa inaan dhiil wada galo sheekadii waangu waktigii waa nagu dheeraaday warkiina waa nagu batay heshiiskii waawaa lakala xarig jiid bay waxay iska noqotay waa dhammaan la adahay waxaanu doonaynaa inuu wiilkaan isna wax ka tago annaan wax ka tagno oo meel tanaasul inta la sameeyo meel dhexe la isugu yimaado ayaanu doonaynaa odayga arrinkaasi u bogay odayga adig bu abu aalib ahaa sheekada ala qurux badnaatay maxaa jira marka horta wiilkaan in la dilaaba la doonayaba tirtir carada dhan isaga dhan la baabi'iyo markaa laakiin xoogaa waxay ogolaadeen tanaasul bay ogolaadeen odayga ku farxa qoomkaagii baa iimi tanaasul bay doonayaan wiil yahow adadayga iska daa soo dabac inay wax ka tagto bay rabaan iyaguna wax ka tagaan nimankii jooga marka nabigu la hadlay baa la layidhi wuxuu ku yidhi dhib ma leh arrinka arrin fiican waay waxaan rabaa hal kelimo keliya inay ka qaataan wax kaloo uga tanaasuliya hal kelima hadday ka qaataan heshiinay bas wey war maxay tahay bay yidhahdeen kun kelimaanu ku siinaynaa hal kelima maxay tahay kun baanu ku siinaynaa bay yidhahdeen hadda hal kelima ka hadlaysa noo sheeg kun kelimo keenso bay yidhahdeen aan ku siino haddaad dhibta naga daynayso ilaahyadeedaad faraha nooga qaadayso aad maalin walba caynayso iyo awoyaasheedii aad ku xukumayso cayda iyo shirkiga aad ku xukumayso qulu laa ilaha illa llah halkaa kalimaadka rabaa inad tirahda laa ilaha illa allah soo ma garanaysid nimankii hadalkaa markay maqleen waa xanaaqeen wain ajcala alaalihata ilahan waaxidan ina hada la shayun ujaab abalinka wuxuu ka hadlay firish ma wixii baa rabtaa hadda la caabudayey inaa hal macbuud kaliya ka soo qaato wixii la caabudaayay oo dhan oo laisku geygeynayo laisku daraayay ayaa rabtaa hal macbuud inaad kasoo qaado hadalku macnihiisa wa macnihiisa waa sidaa maaha aha rabtaa inaad kulli inaad ka dhigto mid wax abuura hal xab aad ka dhigto wy maya ee waxa weeye kulli waxaad ka dhigtaa mid ta'alluh loo sameeyo oo la caabudo miyaad rabtaa hal xab inaad ka dhigto shekadaasha ka soconaysa mahabir waxaan ilahay yaa kama tegi karayno waxaan oo dhan danaanu ku qabnaa ilahay bay noo dhaweeyaan waxaan haddii aanu ka tagno malcilaabaanu kusoo dhacayna naga tag bay yidhahdeen odayaashu iska dhaqaaqeen hadalka saas wey fa idaa carafta haddaad ogaata buu yidhi ana juhaala alkufaar nimankii juhaasha ahaa ee gaalada ahaa yacrifuuna dalika inay arrinka garanayeen inay garanayeen macnaheedu inuu yahay laa macbuuda bixaqin ila allah ay garanayeen waayo haddii kale maxay uga tageen hadday u malaynayaan inay tahay iska dhabaqso intay la ah macno male keenaann laa ilaha illa allah haddana ilaahyada iyadana waanu iska haysanayna asnaamteeda beri markaanu tagno ayaanu xoolihii u qali in laa ilaha illahuna waa oranayna bay oran lahaayeen laakiin maxay og yihiin waxay og yihiin laa ilaaha ila allahu markii la yidhaahdo waxaan oo dhan in beri laga noqonayo banaanka laga tegayo ay ogyihiin waxaan oo dhan in baraa'a laga qaadanayo oo laga tegayo xagga la dhigayo oo la jijabinayo oo aan loo dhowaanayno ilaahay keliya wax walba lala aadayo ducadii iyo dabxigii iyo wax walba lala aadayo iyo shardigii kulli ilaahay keliya lala aadayo ayay ogaayeen saa darteed bay diidanayaan maya mid halkaan roob baanu weydiisana markaan roob rabno waanu cararaa mid caruurta markaanu doonayna anu cararaa mid mahlo hawlo badan bay noo hayaan nagala tagniyo waxaad sheegayso sheekadaa sheeka soconaysa maahayna falcajabu buu yidhi miman yaddaci lislaama waxa marka la yaab le buu yidhi waxaa cajab ah buu yidhi miman yaddaci lislaama mid islaam sheeganaya wahuwa laa yacrifu oo aan garanayn min tafsiiri hadi lkelima kelimadan tafsiirkeeda aan garanayn sida loo badan yaha laa ilaha illa allahu tafsiirkeedii ma garanayo laakiin oo maa carafahu ljuhaal lkufaar laakiin waxaa gartay niman gaalaah oo kufaara baa gartay oo juhaal ah ayaa gartay wa adigana muslimaa sheeganaysaa macneeda ma taqaanin abujahalna macneeda waa yaqaan ninka abujahl ahaa macneeda waa garanaya saa darteed buu u diiday adigu laakiin muslim baad sheeganaysaa aabbahay baa ku dhashay awahay baa ku dhashay reer sheekh baana la yidhahdaa waliba kutusidaraysa aranaysaa anaga maxaa laga tagaa reer sheekhaana laga waraya aniga maa diini sheegaysaa anaga abka abka reer sheekh baana la yidhahdaaba bal warar marka maxaa samaynaysa weligayaanu anagu maxaa waa qubuurahan caadi wey waxbaa iska caadi waa weligayaanu nadar nadar ka xiran jira ilaaha anagu usii marayna mahan iyaga maan soconnaa intaas iyaga u quraysh oran jirtay nafsu shay waa marka laa ilaha ila allahu adiga waa fahmi leedahay bu kule lakin abujahla fahmaya adigana muslim baa sheeganaysa see bay ku dhici karaysaa marka wax lala yaabo wey bu yidhi sheku waa cajab bu yidhi bal yadunnu bu yidhi waxay u malaynayaan ana dalika kuwan mushrikiinta waxay u malaynayaan huwa talafudu bixuruufiha xuruufteeda in lagu dhawaaqo keliya weeye laa ilaha ila allahu oo derbiyada lagu qorto oo madaxa lagu dhegsado oo la yihahdo laa ilaha illa allah maxaa ka taqa wariya aniga muslim baan ahay laa ilaha illa muxamad rasuulullah aniga ma ii diidaysa islaamka laakiin hawshayda hadhood laa ilaha illa wax kasoo horjeedaan samaynahay wixii nimankii mushrikiinta samayn jireen lakin iyagu maxay sameeyeen laa ilaha illa way diideen way anagu ma yeelayn waxaya kama tegayn adigu lakin waxaa waxaa inaa isku darsato oo oh, wixii laga diiday nimankii quraysheed adiga laga ogolaado soo ma aragtid maxaa jira adiga laa ilaha illa maa leeda waxdaan laga ogolanaya adiga kay kaadaya sheekh wax suurtagelaya maaha min ayri min ayri tiqaadi min gayri ictiqaadi alqalbi lishayin min almacaani adiga oo aan qalbiga isagoo aan qofku aan qalbiga ka ictiqaadin haba yaraatee wax ku saabsan macaanideeda ku saabsan maxaa jira macaanideeda maxaa ka mid ah almaxaba maa alkhilaas kow muxuu yahay shuruudeeda maxaa ka mid ah alikhlaas ilahay subaa alkhilaas muxuu kasoo ah? horjeeda shirki ikhlaas muxuu ka soo horjeedaa shirki marka maxaa lagaa rabaa ko acmaalulquluubkii maxaa ugu horeeya alictiqaad inaad ictiqaado mukhlisan kelimadan laa ilaha ila allah wax kasoo horjeeda oo didkeeda ah oo shirkiga inaad diido waxaa lagaa rabaa asidqu run baa lagaa rabaa oo maxaa kasoo horjeeda alkadib sida munaafiqiinti o kale inaadan noqon laa ilaha illa allah fa ka oran wax kasoo horjeeda haddana aadan samayn munaafiqiintu wa waxaa lagaa rabaa almaxabba kelimadan inaad jeclaato iyo wa ahlihi kelimadan iyo ahalkeeda inaad jeclaato iyo wa ahliha ahalkeeda inaad jeclaato baa lagaa rabaa kelimadan iyo ahalkeeda inaad jeclaato baa lagaa raba waxaa kasoo horjeeda albuqdu inaad nacdo wax ka mida diinta nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ayaa kasoo horjeeda iyo ahalkeeda inaad nacdo baa kasoo horjeeda waxaa lagaa rabaa alyaqiin inaad la timaado alyaqiin ashaku baa kasoo horjeeda wax shakiga inuusan kaa gelin kelimadan oo aad qalbiga ka ictiqaado yaqiin dhamaystiran baa lagaa rabaa alinqiyaadu baa lagaa rabaa inaad uhogaansato kelimadan wax ku amrayso xagga hadday ku dhaqaajiso xagga aad u dhaqaaqdo alicraad baa kasoo horjeeda oo aadan ka jeesan waxbaa lagugu yeeri oo ka jeesanaysa oo iskaga tegaysa hadhowdana laa ilaha illa baa leya ku gabanaysa wixii la ictiqaaday oo dhan ee qalbiga laga rabay inaad ka ictiqaado oo dhan ma ictiqaadsanaysa soo ma garanaysa ikhlaaskii meeshii lagaa rabay shirki baa suwax walba ka laxdaa qabri baa halkan ku yaal qoryaad sida taa isig baa difaacaysa waxuna ragaa kaaga dhimanaya maxay ku dhimanaaya qabrigaad difaacaya waxuna hubaa loo aruursanaaya maxaa loo aruursanaaya qabrigaad difaacaya awliyada baan markaas oo kale baa laleeyahy soma garan gaanaa joogta gaalada dal lagama leh soo ma garanaysa tawxiid baa la soo celinaya dal lagama leh lakin maxaa loo dagaalamaya shirki soo ma garanaysa ayna sidqu kelimadaan in laa ilaaha ila allahu la yidhaahdo oo sidqi iyo run lala yimaado sidqigii meeyey hadhaad wax kasoo horjeedaad samaynaysaa ma garanaysaa acdaadii laa ilaaha ila allahu ayaa saaxiib iyo walaal la tahay ilahna munaafiqiinta muxuu ku sheegay alam tara ila aladiina naafaquu yaquuluuna liikhwanihim aladiina kafaruu waxay walaala yihiin gaalada kuwii gaaloobay ilahi baa sheegay subxana wa tacala waida laqu ladiina aamanuu qaluu aamana waida khalw ila shayaaiinihim shayaadiintooda markay u tagaan qaaluu inaa macakum inama naxnu mustahziuun war waxaana wa iska ciyaarayna mahan idinkaan idinla jiraabeeliyi ayna sidqigii sidqigii lagaama hayo ayna maxaba maxabadii kelimadan inaad jeclaato waa lagaa la-yahay oo lagaamahayo hayo acdaadaad jeceshahay didkeedaad jeceshahay waxaad jeceshahay dimuqraadiyadii waxaad jeceshahay shuuciyadii waxaad jeceshahay qabaliyadii meeshaad kelimadan ka jeclaan lahayd ahalkeedii waxaad ka jeceshahay mina sanaawi iyo haddii ilaahay ku yahay kuwii magacyada lahaa shayaadiintii ayaad ka jeceshahay iyagaad leedahay walaalhay waa muminiintiina waxaad leedahay argagixiso waa ayna sidqi sheekh ajl maxaba maxabadii maadas ma garanaysa ayna alinqiyaad kelimadan in la hogaansamaa la rabay la raaco oo aad aad xagga iyo xagga aadan u leexan icraad aadan samayn haddii lagu yaro kelimadan u imo lagu yirahdo xag kala socota gadaal baa unoqonaysa sheekadii dhan ma shaqaynayso waa acmaashii o dhan baa laleeyahay sheekh ma garanaysa waalxaabiqu minhum buu yidhi kooda ugu caqliga badani yadunnu wuxuu u malaynaya ana macnaaha macnaheedu inuu yahay laa yakhluqu walaa yarzuqu walaa yudabiru lamra ila ila allah subxaanahu wa tacaala kooda ugu caqliga badan wa xaadiqooda wa ninkooda ugu khatarsan ee ugu caqliga badan ee ugu fiican wuxuuba u haystaa kelimadan macnaheedu inuu yahay ilaahay maahayna cid wax abuurtaa ma jirto ilaahay maahayna cid wax bixisaa ma jirto ilaahay maahayna cid wax maamushaa ma jirto maanta hataynu sheegna kuwa hadda jooga maamulkiiba ilahay ku haystaa subxana wa tacala rububiyadaa ilahay loogu soo dhigtay wax loo reebay ma jirto falaa khayra fi rajulin nin khayr kuma jiro buu yidhi juhaalulkufaar nimankii gaalada juhaashii gaalada ahaa aclamu minhu ay uga cilmi badan yihiin bimacnaa laa ilaaha ila allah midka muslimka sheeganaaya rajulka muslimka sheeganaya khayr kuma jiro oo gaaladii nimankii gaalada ahaa ee juhaashi ahaa ay macnaha laa ilaha looga badiyaan samagarad maxaa jira nimankaasu iyagu waxay diideen inay been ka sheegaan anugu maba qaadanayna yidhahde maxaa jira waxay og yihiin waxaan o dhan in laga tegaayo farax laga qaaday ay ogaayeen ma garanaysa idaa carabta haddaad garatay buu yidhi maa dakartu laka wixii aan kuu sheegay macrifata alqalbi qalbiga in ma garanaysaa laga garto ay tahay haddii aan kuu sheegay wa carabta aad ogaatay buu yidhi ashirka billahi shirkiga loo shariig yeelo alladii qaala allahu fiihi ilaahay ka yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilah yidhi subxaana wa tacala in allaha laa yakfiru an yushraka bihi ilaahay ma dhaafo in loo shariig yeelo wayakfiru laakiin ilaahay wuxuu dhaafaa maa duuna dalika liman yashaa wixii intaa ka soo hara oo dembiya ah haddii lagu dhinto adoo aan ka toobad keenin ilaahay ninkuu rabo waa u dhaafaa laakiin shirki ninkii ku dhintay isagoo shirki ku jira oo aan ka toobad keenin ilahay ma dhaafayo dembigiisa waa u qabsanaya waa ku cadaabaya soo ma garanaysa ilaahay waa ku qabsan oo waa ku cadaabi shirkigii dhaafitaan male macnaheedu goortaasuna waa goorma waa haddaad ku dhimato adigoo ku jiray ama adiga oo nool haddaad toobad keento xilligii toobadda la aqbalayay haddaad toobad keento waa la dhaafayaa markaas oo in allaha yakfiru dunuuba jamiican sidaa wa adduunki wa in allaha yakfiru dunuuba jamiican adduunkii markaa toobad keento wa in allaha laa yakfiru an yushraka bihi aakhira wa adoo shirki ku jira haddii aad dhimato dembi ma jiro naartaad gelaysaa oo ku waaraysaa culimmadu waxay ka doodeen shirku lakbar isagana shaki kama taagna shirkiga weynaa ee diinta looga baxaya waxyaalaha hadda aynu sheegayne ah kaa isaga war kama taagna oo naarta waa geli qofkii sidaa ku dhinta waana ku waari laakiin waxaa la isweydiiyey shirkiga yar inkastoo hadhowdii laga soo baxayo naarta laakiin shirkiga yar isagana naarta in la galo khasab miya arrinkaa waa la isweydiiyey culimadu waana khilaaf bayn alculamaad oo inuu shirkiga yar ilaahay uusan dhaafahayn ee uu qofka cadaabayo ee isagaiyo shirka weyn shirkiga weyn ay ku kala duwan yihiin oo keliya midna naartuu ku waarayaa midna inta ilahay ugu talagalay buu cadaabaya oo ka soo saarayaa soo ma garanaysa laakiin kan kale isaga in lagu waarayo shaki ma ku jiro taas kale marka waa la isku khilaafay si dembiyada kaluu la mid yahay oo ilaahay dhaafayo hadduu rabo ila aduu doono usan dhaafin sida qatligii iyo zinadii kabaairtii kale miyuu la mid yahay oo taxta mashiicat illahi uu ku jiraa hadduu doonana wuu dhaafi hadduu doonana ma dhaafayo miyaa mase shirkiga sida aayaddaanu halkaan caamka looga fahmaayo maba dhaafayoba halkaa marbaa ka taagan wa carafta waxaad garatay bu yidhi diin allahi ilaahay diintiisa alladii kaaso arsala bihi rusula ilahay rususha la soo diray min awalihim ilaa aakhirihim koodii u horeeyey iyo koodii ugu dambeeyaba ilahay la soo diray alladii kaasoo laa yaqbalu allahu ilaahay uusan ka aqbali hayn min axadin qofna uusan ka aqbali hayn diinan siwaahu diintaa diin aan ahayn ilahay uusan ka aqbali hayn subxaanahu wa tacaala marka alle subxaanahu wa tacaala diintii nebi nuux lala soo diray waana tawxiidkii wa ah. tawxiidka lama nasaxo nabiyullaahi nuux rasuulkii ugu horeeyay ee nuux ahaa wixii lala soo diray iyo kii nebi maxamed lala soo diray isku mid wax fardhiga ay leeyihin haba yaraate ma jirto intaa unbaa dadka loogu yeeraayay ilaahay keliya in la caabudo oo cibaadada la siiyo unbaa loogu yeeraayay allena subxaanahu wa tacaala waxaan intaas ahayn oo u aqbalayo haba yaraate ma jirto sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay waman yabtagi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu islaam waxaan ahayn ninkii wax ka doonta oo u malaya in uu wax ka helayo laga yeeli maayo qubuurta in la caabudo islaam ya may halkaas shiiku uga socdaa o maaha aha inuu kuleeyahay waxaad noqonaysaa yahuud baad noqonaysaa iyo bahalkii baad noqonaysaa iyo meesha maba taallaba ma laga hadlayo e waxaa laga hadlayaa diintii nebi maxamed waxaa diintii rususha waxaa lagu aqoon haddii aad la timaado ilahay kaa yeeli maayo subxana wa tacaala ma lagaa yeelaayo qubuurtii baad diin ka dhigatay halkaasaad dul tuban tahay afar iyo labaatan saac halkaa unbaad u malaysaa in wax laga helayo halkaa baad u malaysaa inuu tawxiidki yahay shirkigii baad uhaysataa inuu tawxiidki yahay waxba lagaa yeeli maayo oo islu goynaysaa oo salaad badan baan tukadaay waxba tarkayso waxaa jira mar gorataba tawxiidki waa khaldanba haddaynu gaal intaynu soo kaxayno u wasayno oo tuko oo lala soon maalin walba bisha ramadaan soon ama maalin dhaaf u soon ka waran soonkiis ma la aqbalaya maya lama aqbalay ma la aqbalay maxaa jira maxaa ka khaldan dee ictiqaadka horaaba ka khaldan kadalika ninkaan mushriga ah ee shirkiga akbarkaa ku dhacay wax alla wax laga aqbalay ma jirta uu isdaalanaya un maahine waxba laga aqbalay waxa acmaala uu la imaanaya o dhan waxba kama jiraan ilahi waa u hoobinaya o gubaya subxaana wa tacaala maxaa jira mar haddii shirkigaas uu imaado acmaashii waa hoobatay waxba kama jiraan wey ambiyadii baa ilaha yidhi iyaga oo aanay suurtagal ka ahayn inay shirki la yimaadaan walow ashrakuu laxabida canhu maa kaanuu yacmaluun haddiiba ay shirkiba la imaan lahaayeen marka ilahay ambiyadii kasoo sheekeeyey wanaagoodii iyo sharaftoodii iyo qiimahoodii haddii shirki la imaan lahaayeen acmaashoo dhan waa hooban lahayd xabad kama noolaatee balaayowa hal maalinba wixii odhan gubanayaanba hal ay gubanayaan xabad kama harayso wacarabta waxaa garatay ma asbaxa qaalibu nnaasi fiihi min aljahli bi carabta waxaa garatay ma asbaxa qaalibu nnaasi sida ay noqdeen dadka intooda badni fiihi ay kaga jiraan diinta min aljahli bi hada arrinka ay jahliga kaga jiraan ayaad garatay wy mhm. yani kelimadan laa ilaaha ila allahu ay jahliga kaga jiraan ayaad garatay afaadaka faa'iidatayn laba faa'iido ayuu marka halkaanu uu ku faa'iideeyo mhm. haddii aad garatay waxaanaan kuu sheegay waxa marka halkaan laba faa'iidaad ka heshay alula waxa weeye alfaraxu bifadli illaahi wa alfaraxu inaad ku farxdo wey bifadli illaahi ilaahay fadligiisa wa raxmatihi iyo naxariistiisa kamaa qaala allahu tacaala sida ilaahay u yidhi قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا huwa khayrun mima yajmacuun ilah u yidhi subxana wa tacaala waxaa ku tirahdaa nebi maxamed oo bifadli illaahi ilahay fadligiisa wabiraxmatihi iyo naxariistiisa fabidalika falyafraxuu ha ku farxeen huwa khayrun kaas baa uga khayroon mima yajmacuuna waxay kulminayaan xoolaha iyo maalka iyo waxay jamcinayaan ka ayaa uga khayroon marka waxaad ogaataabu leeyahay haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey tawxiid inuu ilahay fadli weyn ku siiye ogow shirkiga ilahay kaa badbaadiyey nicmo weynaa ku jirtaa ogow ilahay fadli u xamdila maxaa jira nin baa shirkigii tawxiid u haysta tawxiidkana shirki u haysta oo kaa cibaado badan oo kaa dadaal badan xool kaa xoola qalis badan oo kaa shaqo badan a oo leh waa jihaadaya ma garanaysaa nafti baa iga baxaysaa anaa mujaahid waa shahiidaya ku oranaya soo ma garanaysa wuxuu ku dhimanaya shirkiwa shirkigu mana isoga mana isdifaacayo mana isoga magaranays wuxuu difaacayna shirkita walciyaadu billah wa afaadaka aydan arrinkaanu haddana waxa uu kale ku uu kuu faa'iideeyey alkhawf alcadiim khawf weyn ayuu kuu faa'iideeyey khawf weyn ayuu kuu faa'iideeyey cabsi weyn ayuu arrinkaanu kuu faa'iideeyey maxaa jira waxaa yani inuu qofku dadka ma garanaysaa uu qofku uu shirki iskaga dhaco isagoo aan isogeyn oo intuu shirkiga u ku dhaco acmaashiisu dhan ay hoobato ay baaba'do ayaa laga yaabaa walciyaadu billah saa darteed nina aaminka ma aha inaad iska ilaaliso wey oo fa inaka idaa carafta haddaad ogaatay ana alinsaana yakfuru inuu ku gaaloobayo bikelimatin hal kelimo oo yakhrujuhaa ka soo baxda min lisaanihi carabkiisa waqad yaquuluhaa oo uu yidhaahdo wa huwa jaahilun isagoo jaahil ka ah falaa cudra biljahli oo aan jahligii loogu cudur daarin maxaad marka umalanaysaa kuleeyi daa kaa ogaatay arrinkaasu in uu dhaco haddii aad ogaatay bal ka warran warkaaga kuley xaalkaa ka warrama waayo wuxuu ku leeyahay shiikhu shirkiga laysuguma cudur daarayo buu kuleeyahy shirkigii laysuguma cudur daaray shirkigii weynaa ee kabiirka ahaa laysuguma cudur daarayo jahli laysuguma cudur daaraayo waxaana kugu daliila qur-aanka meelo badan baan ka warramaya nabiga sala allahu alayhi wasalam aabihiis muxuu yidhi huwa fi naar aabihiis bu nabigu le naar buu ku jira haddii la fiirsho diintii ugu dambaysay ugu dhoweydna diintii nebi ciise ahayd nebiyullaahi ciisa iyo nebigana sala allahu calayhi wasalam waxa u dhaxeeyey ilaa shan boqol lix shan boqol iyo toddobaatan sano iyo dhowr sana udhexeeyey taqriiban ilaa lix boqol oo sana udhexeeyey maca dalika nebiga aabihiis markii la weydiiyey naar buu ku jiraa bui ka waran adigoo maanta jooga marka oo barwaaqo iyo nicmo iyo diin meel walba ay taal oo shirki lagaa dhaqaajalaya cudurdaar ma helaysa walaa adduunkaada helihan oo lagu cudurdaari maayo walaa akhirada helihan walaa adduun iyo akhiro midaad helaysa haba yaraatay ma jirto shiku halkaa marka ibnu cuthaymiin raximah llahu tacaala halkaa hadal badan buu ka jeediyey hadalka uu ka jeediyey shiku waxaa ka mid a uciishuhu arkaan lkamsa buu yidhi awaluhaa shahaadataan uma alarkaan alarbaca buu yidhi faalarbacatu buu yidhi idaa aqara bihaa ninku haddii uu qiro buu yidhi wa tarakahaa tahaawunan oo uga tago fududaydka uga tago fa naxnu wain qaatalnaahu xataa haddii aanu la dagaalano calaa ficlihaa samaynta uu samaynayo samay aanu leenaha kula dagaalano falaa nukafiruhu bitarkiha kuma gaalaysiinayno buu ka tegitaankeeda wlculamaau culamadu ikhtalafuu waxay isku khilaafeen buu yihi fi lkufri taariki lahaa ninkii ka taga kaslan uga taga laysinimo min gayri juxuudin soo aanan kirihayn ayay culamadu isku khilaafeen ayuu yihi sheekhu walaa nukafiru sidoo kaleeto ma gaalaysiinayno buu yidhi kuma gaalaysiinayno ilaa maa ajmaca calayhi culamaau kulluhum wa huwa shahaadataan shahaadataanka keliya un baanu anagu dadku haddii ay ka tagaan aanu ku gaalaysiinaynaa ama mabaani larbaca ninkii kas uga taga kasli yacni ninkii uga taga wahsi uga taga kuma gaalaysiinayno buu leeyay ilaa inuu juxuud la yimaado ma so ma garanaysa waa garana oo sheikhu haddana wuxuu aaminsan yahay salaada ninka ka taga inu gaal yahay sheikha haddana madhabkiisa waxa way ninkii salaada ka taga gaal waa agtiisa bal baxi dheer buu ka sameeyey sheikhu oo aada iyo aada ugu dadaalay oo uu yidhi weliba waxaan arrinka aan isku dayey inaan tacasub samaynin marka markaa buu yidhi aan ku dadaalay oo aan sameeyey baxigaa waxa iisoo baxday inay sawaabtu tahay ninka salaada ka taga inu gaala halkaa shek xuli kuma gaalaysiinay <laughs> soo ma aragti halkaa xulihi kuma gaalaysiinayno a ah, kuma gaalaysiinayno le hadduusan ka tegin maxaa la yidhahdaa hadduusan juxuud uga tegin kuma gaalays kuma gaalaysiinayno le oo ka waran shiikow marka waxaad ka warantaa nimankii la oran jiray maanici zakaadkii oo lala dagaalamay shekh wuxu yidhi halkan xataa haddii aanu la dirino ma gaalaysiinayn laftiisa lakin waa la dirinaya kula dagaalamayna lakin ma gaalaysiin gaalaysiin ma oranayn bala fiirino sheekh maxamed cabdiwaab wuxuu ka yimaada ka yidhahdaa raggaa halkaa inu fiirino sheekh maxamed cabdiwahaabiyo bal raggaas waxay ka yidhahdaan alaykum salam waraxmatullah barakaatu sheekh maxamed cabdiwaab waxa uu leeyahay waxa uu leeyahay halkaa markuu ka hadlayay maanicu zakaadkii buu ka hadlayaa wixii ay ka yidhaahdeen saxaabadii radi allahu tacala canhu wuxuu yidhi shiku waqaala abulcabaas aydan hadal buu soo waday waqaala abulcabaasi aydan abulcabaas ibnu taymiya w fi lkalaami hadalkii wuxuu ku yidhi calaa kufri maanici zakaati nimankii zakada diiday gaalnimadoodiibuu wuxuu ka yidhi wsaxaabatu lam yaquuluu hal anta muqirun biwujuubiha ow jaaxidan laha saxaabadu ma aanay oran intay mid mid ugu tageen warkaale adiga adigu niyow ma ankirsan tahay wujuubkeeda mase waa mase waa aaminsan tahay wujuubkeeda okay waa aaminsana orad iska adiga ka waran may aniga waa waa ankirsanahay qorta lagaa gooya adiga dadkaaba imisa qaadanaysa waqti intii rag la laayay imisa waqti qaadanaysaa daintaas sane qaadanaysaa soo intaa inaynu wareegno intaynu ciidanka xaysano nin walba utago nin walba muxuuna odhanayaa maya wujuubkeeda waa aaminsanahay laakin ma bixinaayo ha ah. hora iska tag marka soo ma garanaysa sheikhu wuxuu yidhi ma ani oran bu hadalkiisa u fiirsada sheekh waxa soo maxamed cabdiwahaab ba hadalkiisa daliishanay sheekh daliishanaya marka ma aanay oran buu yidhi hada lam yachad buu yidhi can lkhulafaa'i wasaxaaba arrinkaas lagama lagama hayo khulafadii iyo saxaabadii bal qaala sidiiqu licumar radia allahu canhuma waxa uu ku yidhi wallahi low manacuunii ciqaalan ow cinaaqan wallahi haddii ay xarag ii diidaan dabar ama ay ii diidaan waxar kaanuu yu-adduunaha ilaa rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam laqaataltuhum da ii diidaan xarigii nabiga loogu xiri jiray xoolaha ay yidhahdaan kuma siinayno xarig waa hadday ii diidaan walaa la dagaalamayaan calaa manicihi diidmada ay ugu diideen fa jacala mubiixa lilqitaal dagaalka waxa uu ka dhigay mubaax banaanaantiisa mujarad ilmanci diidmadii ay diideen laa mujarad lwujubi la laa jaxdi lwujubi kama uusan dhigin inay waajibkii diideen oo ankireen buu yidhi sheikhu waqad ruwiya ana dawaa'ifu minhum waxaa la wariyey sheikh baa weli hadlaye dawaa'if badan kaanuu yuqiruuna bilwujubi dawaaif badan oo iyaga ka mid a maanicu zakaadkii inay qirayeen wujuubkooda laakin bakiluu biha ay bakeylnimo u diideen wa maca hada arrinkaas fasiiratu lkhulafaa'i fiihim jamiicuhum siiratun waaxida khulafadii siiradoodii waxa weeye dhammaantood maanicu zakaadkii hal siiro keliya way wahiya qatlu muqaatalatahum wey in la laayo kuwooda dagaalyahaniinta wa kuwooda hubqaadka ah maxaa laohan jira gaashaanqaad gaashaanqaadkooda in la laayo wey in la laayo gaashaanqaadkooda dumarkooda iyo carruurtooda ka horray wa samyi daraarihim dumarkoodi iyo caruurtoodii in addoon laga dhigto waa maancu zakaada nimanka zakada diido mushrikiinta ka warrama dumarkoodi iyo maxay la taxa haddaan dumarkoodii aan ka dhigano sabi ka dhigano ka warrama nimankaan aan rulayno raggana sabi ka dhigano dumarkana sabi laga dhigto maxaa la ohanaya soo masiiba ma dhacayso <laughs> masiiba waxaa dhacaysaan caadi ahayn lakin mama fiirsada saxaabadii nabiga sal allahu alayh wasalam waaniimatu amwaalihim xoolahoodina haniim waa baabuurtoodii la dhaco la kaxaysto haniimo oo guryahoodii waxoodii oo dhan dumarkoodii waa haniimo caruurtoodii ka warrama arrinkaa maanta arrinkaas hadii la arko madaxa gacmaha la saaraya soo ma garanaysa madaxa gacmaha la saaraya wshahaadatu weliba intaa maxaa isdheer washahaadatu waxa weeye qatlatahu alshahaadatu calaa qitlatin kuwoodii la laayay binnaari naar in loo sheego wa kuwoodii lalaayay in la naara gelaysaan in la yihahdo keliya maaha waa laydin dilay meeshaa tegi doontaa ilaha garanaaya weliba in loo markhaanti kacon naar gelayaan de abubakar waataynu soo maray markuu u yeeray u yimaadeen oo yidhahdeen niyo waa toobad keenay wuxuu yihi markhaantidu ma gashanaysaan wixii idinka dhintay ina naar geliyaan annaga wixi naga dhintaan janna geliyaan soo ma garanaysa wa samuuhum jamiicahum waxay ku sheegeen ahluridda dhammaantood oo dhan waxay ku sheegeen ahlu ridda ayay ku sheegeen waxa la kala saar saaray kii diiday sheekadan sheeka dib kasoo baxday waa sheekadii mutaakhiriinta way sheekada maxay tahay kalaamu lmutaakhiriin warkii mutaakhiriinta baa yidhi maya haddii ilah ku ron yahay saas lama yeelayo walidaalika baa markaa waxaa la yidhi sidii ninkii malik nuweyr ahaay oo kaleeto waynu soo maray oo markii la dilay uu magtiisa bixiyey abubakr radi allahu tacala canhu ba waa la yidhi ninkaas maani xusinkaad kuwaasay ahaayeen nimankii wujuubka khirsanaa nimankaa markii la dilay muslim bay ahaayeen zakadii baa laga bixiyey waxa la bixiyey baan leeyahay magtoodii baa la bixiyey lakin maalik ibn nuweyr waataynu soo marray sheikhuyo inuu markii horeeto uu nimankii weliba uu raacay nebinimada sheeganayay inuu raacay buu sheegaya kuwii nabinimada raacay inuu raacay oo kadib toobad keenay oo soo noqday ka qoomameeyey ayuu ibnu kasiir noo soo raray ma garanayso saa darteed bay marka saxaabadu waxay qaateen intoodii badnayd inuu ninkaanu toobad keenay saasaa magtiisa loo bixiyey ama imisa kale wixii kaleeto imisaa la laayay boqolaal kumanaal baa la laayay wax dab lagu riday wataynu soo maray wax buura laga tuuray oo aan laisweydiin kumanaal bay ahaayeen hal nin iyo dhowr nin laba nin iyo saddex nin ayaa waxo dhan masaladoona lagu dhisay ma garanaysid saas waay sheikhu wuxuu yidhi wa kana min acdami fada'il sidiiq radia allahu tacala canhu fadaailkii ugu weynaa uu sadiiq helay weeyaba buu yidhi cindahum ana habatahu llahu ilaahay subxaana wa tacala inuu ku sugay cinda qitaalihim walam yatawaqaf oo uusan ka istaagin ilahay waxa uu ku sugay subxaanahu watacaala dagaalkoodii walam yatawaqaf kama uusan istaagin kamaa tawaqafa kayruhu sida kayrkiisa uga istaageen oo uga shakiyeen oo fanaadarahum uu la dooday xataa rajacuu ilaa qawlihi ilaa ay qowlkiisii usoo noqdeen mhm. saas wey saas wy sheekhu marka halkaa marka sheikhu culimadii marka labadii sheekh maxay isku raaceen oo sheekh maxaa la yidhahda ibnu taymiya iyo sheekh maxamed ibni cabdiwahaab waxay isku raaceen kulligood oo dhan nimankaa inaan la kala saarin oo siiradooda isku mid tahay ayay isku raaceen oo mid la weydiiyena aana jirin oo la oran niyahow adigu maxaad ka qabtaa kan iyo maxaad ka qabtaa midna aan la oran wey arrinka ay isku raaceen wey markaa kabacdi wuxuu yidhi waydan buu yidhi nukafiruhu sheekhii ibnu cuthaymiin ba hadlaye bacda tacriifi markii aan u sheegna buu yidhi idaa carafa markii aanu u sheegno ay sheekhu leeyahay wa ankara marka markii aanu u sheegno aslu tawxiid reer maxa cabdiwahaab arrinkaa waa diidan yahay markuu sheekadu yahay aslu tawxiid reer maxa cabdiwahaab keliyana maahine culimada oo dhan wey arrinkaas culamaau salaf waxa ay leeyihiin reer maxa cabdiwahaab raximahum ullah arrinkiiba muujiyeen iluu niman arrinku qabsaday buu ahaaye arrinkii baa qabsaday marka way muujiyeen oo bay markaa ka soo rareen macal sheekh alislaam bay ka soo rarayaan iyo kuwii ka horreeyaba waxa ay leeyihiin insha allah waynu marar baynu akrin doonaa biidn illahi tacaala beri iyo baynu si fiican uga hadli doona wixii ka dambeeya insha allah aynu baabkaa ka hadli doonaaye in aslu tawxiid aan xataa jahli la isugu cudurdaareen soo ma garanay oo tacriifka loo sheegaayo qur-aanka wey xujada la sheegaayo maxay tahay waa qur-aanka mar haddii qofki qur-aankii u yimid xujada horta maxay tahay haddii aan qur-aan soo gaarin war kale waay laakiin nin qur-aankii kitaabkii qur-aankaha loo keenay oo min awalihi ila aakhirihi alxamdu markaynu ka bilowno iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin tawxiid qul acdu birabbinaas bay ku dhamaanaysaa tawxiid kulli maxay sheegayaan qur-aanka oo dhan waxa uu sheegayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in la caabudo sheekhu wuxuu yidhi marka wa ankara buu yidhi idaa carafa markuu garto oo wa ankara ankiro fa naquulu waxaan odhanaynaa acdaa'unaa macanaa calaa anwac buu yidhi annaga cadowyadayada naga soo horjeeda dhowr wey annoocu lawal waxa weeye man carafa ana tawxiida diin ullahi wa rasuulihi inuu garto ilaahay subxaana wa tacala tawxiidkiisu inuu yahay diinta ilaahay iyo diinta rasuulka aladi adharnahu linnaasi aan dadka u muujinay wa aqara aydan oo u qiro ana hadihi اlictiqaadaati fi اlxajari wاshajari wاlbashari aladi huwa diinu gaalib الnaas dadka intooda badan ay wax ku caabudaan anahu shirku billah anahu shirku billah inuu shirk yahay qiro buu yidhi aladi bacata allahu bihi rasuulahu sal allahu alay sl ilahi rasuulkiisi la soo diray oo yanhaa canhu arrinkaa diidaya oo wayuqaatilu ahlahu nabiguna sal allahu alay slam dadkii shirkiga ku jiray uu la dagaalamay uu qiro arrinkaas muxuu nabigu la dagaalamay liyakuuna diinu kulluhu lilah diinta oo dhan inuu ilahay yeesho wa maca dalika arrinkaasoo dhan isagoo arrinkaasoo dhan og buu yidhi lam yaltafit ila tawxiidi tawxiidkama fiirin buu yidhi qof noocaas ah oo waxaan o dhan garanaya tawxiidkii garanaya waxaan inay baatil yihiin garanaya wixii kaloo ilahay kasoo haray in la caabudo baatil yihiin garanaya nebi maxamed in lala soo diray arrinkaa garanaya oo uu la dagaalamay dadkii wixii ilahay ka sokeeyey caabudayey la dagaalamay say diinta oo dhan ilahay u yeesho wamaca dalika buu yidhi lam yaltafit ila tawxiidi tawxiidkii maba eeginba qofkaasu walaa tacalamahu ma baran walaa dakala fiihi mana soo gelin walaa taraka shirka shirkigina kama tegin fawa kaafir ninkaasu gaal wey fanuqaatilhu waxaanu kula dagaalamaynaa bikufrii gaalnimadiisa liannahu carafa diina rasuul diintii buu gartay oo falam yatabichu ma uusan raacin oo wacarafa shirka shirkigii buu fahmay oo falam yatruku kama tegin maca annahu laa yabqudu diina rasuuli xataa isagoo diinta rasuulka aan nabcayn walaa man dakala fiihi diinta qofkii soo galana uusan nabcayn walaa yamdaxu shirka shirkigana uusan dadka u ammaanin walaa yuzayinahu linaasi dadkana uusan uqurxin ninkaa la diranayna marka ma fahamteen isagoo ah. aan d isagoo aan dadkii shirkigiina uqurxin laakiin maxaa jira isagii ma dhaqaaqaayo tawxiidka inuu qaato oo shirkigii ka dhaqaaqo oo hawshii galaa la rabaa ma dhaqaaqayo halkaas ka fadhiya qoortaan ka goynaa bu ku yidhi sheikhu shiikha ma naxaayo wthani waxa weey nooc tani man carafa dalika ninkii arrinkaa gartay walakinahu tabayana fi sub diini rasuli sal la ala sl diinta rasulka caynaya wax cadaato diinta rasulka caynaya maca acdaa'ihi diinta acdaadeedii ayuu la caynayaa annahu caamilun bihi arrinkaasuu sameeya ka shaqeeyaa wa tabayana waxaa caddaatay fii madxi inuu ammaanayo man cabada yuusufa walashqara nimanka qubuuraha wadaadadii inuu ammaano nimanka caabudo yidhaahdo ahlusunna la yidhahdo maxaa ka taqaan ahlusunna waljamaca nimankaas soo gelaya ninkii yidhahdo hadalka nimanka mushrikiinta ah ninka yihahda ahlusunna waljamaca hadalkana soo gelaa waxaa jira muxuu ammaanayaa kuwa qubuuro caabud ku ammaanaya mushrikiin buu ammaanaya sooma garanaysi wuu ammaanaya maxaa jira dadkii markii magacii loo qoray midku iska raacay nimanka ahlu sunnaha ah, kuwaan ahlu bidcada naga kaxay kuwaana maxay noqdeen ahlu bidca kuwaana maxay noqdeen ahlu sunna ahlu sunna yaa raacaya labadooda dee ahlu sunnaha la raacaya maxaa ahlu bidca laga doonaya lagu falaya nin walba ahlu sunna raadinaya miyaana hayn nin kasta oo adduunka jooga ahlu sunna inu noqdu rabaa marka ninkii sidaa yidhaahda sheekadaanu soo gelaa ah. waa waxaan rabaa inuu ka joogsado waa inuu afkiisa uu baraa inuusan ahlu sunna uusan oran mushrikiin quburiyiin wala ahlu subag maaha mushrikiin wey subag waa fiican yahay maxaa subag loo oranaya subag dahab wa sida subag loo leeyahay mushrikiin la yidhahdo waxaan ka baqayaa inay soo galaan wadaadada odranaya muwaxidiinta iyo mushrikiintu walaalin la wada yihiin inaa heshiisiinaan rabnaa ka warama imkasaasaa ragga garowa fariistay iyo kuwa meel kale fariistaba ragga garowa fariistay oo soo saaray iyaguna maxaa la oran jiray war murtiyaad oo ay leeyihiin walaalahay inaanu heshiisiino wa kulli anagu muslimiin anu ictiqaadsanayn kuley mushrikiintii iyo muwaxidiintii isugu mid waa anaga isugu mid ba yihiin beli subxaan allah arrinkaas waa arrin khadiira maaha arrin aad iyo aad khadiir waa wey waxaan ilaahay simin in la simo sibo a waxaan ilaahay simin in la simo laba mark mar baan la yaaba culimada oo laba mid weysi wey waxay rahdaan niyo culimadu ma maya xabad laguma hayo cabsida ma hayse yaa hadalku yii cabsi ku hayso mid baa inta xabad kusoo qaata ku tiri hadal muctamar qabo kaan hadal ma ku tiri ma iska aamusto ya ma iska aamusto ha yaa kuu yeeray adiga oo ku yidhi hadal afkaarkaso adiga mal hadaan iska aamuso yaa ila hadlay shib haddaan iska irahdo afka ila xerto yaa ila hadlay marka marba xaraada aniga yuu ma isyeelyeelayahay mase wadaadadu baalkii irjaaga la oran jiraa galay war baan isu hayn ah. mm. soo ma garanaysa labadaa mid baa ka sheegsana waxaan u badanaya irjaaga inuu yahay arwar isu hay wadaadada culimada qayb badan baa waxay yidhaahdeen xanuunka irjaaga la yidhaahdo waxa uu bilowday dagaalkii ibnu ashcas ninkii la oran jiray ee culimadii reer ciraaq ay raaceen n warkiisa soo aragnay hadda ka hor culimadii reer ciraaq ee waaweynaa kibaar culamaa reer ciraaq ay raaceen sida xasan albasri sida shacbi sida axmed maxaa saciid ibnu jubayr rag aad iyo u tira badan boqolaal oo maqaawiilti ah ragga dhalinyarada iska dhaaf ardaydii oo iska dhaaf ay raaceen kadibna dagaalkii looga adkaaday ninkii xijaaj ibn yusuf aa ka adkaaday raggii intii badnaa qoorta ka guray sida saciid ibnu jubayr iyo ragga kaleetoba qoorta ka guray wax yar baa waxna dhuumasho si had meel u dhuumanayen baa ilahay isaga dilay sida xasanulbasri oo kaleeto iyo waxna markii dambeeto iska iska maslixeen qalab baanu gallayna cafi bay yidhaahdeen qolaba meel bay ka dhacay marka waxay yidhaahdeen culimo badan baa waxay qabaan markaas kabacdi inuu irjaabu bilowday markii la jabay oo jabkaas u yimi ayaa marka rag intuu meesha ka soo baxay waa raggii baa marka la maagay waxaa la yidhi waa ma garanaysaa waxaad ku baxdeen imaam dawladdii baad ku baxdeen islaamka ahaa kanaad samayseen saanaad samayseen haddii ilaha ku rayahay arrinkii baa la badiyey irjaagii baa soo baxay halkaa irjaaguna ka bilowday dad baa sheegaya hadda innaga ruxaddeena xanuunku wuxuu irjaagu ina ku dhacay soomaaliya o kale hadda wuxuu ku dhacay dagaaladii kadib markii dagaalada inta la gale dagaaladii lagu jabay soo ma garanaysaan dagaaladii lo raggaan hadda odayaasha meesha fadhiya oo fadwadan soo saaraya waa raggii dagaalka hogaaminayay sideed toban todobiy toban sano ka hor jihaad bay kanuu yujaahiduun soo ma garanaysa maantana waa fidna ay leeyihiin iyadoo ethoobiya lala dagaalamayo waa fidno iyadoo burundiis lala dagaalamayo waa fidno berigaa hallin oo gaali ma joogin jihaad buuna ahaa hal gaal mausan joogin berigaa allahuma gadaal laga yaabay markii dambe gaala soo gashay laakiin dagaalkii bari gaala ku jirta gaalo asliyiin ayaa ku jiray may kuma jir laba sanuuna dagaalkaasu socday culimaduna waxay lahaayeen dagaalkaas waa dagaal xaq ah markii dambe oo ay ka baxeenna dagaalka xaqbaraan uga baxnayo dagaalku xaq ma ahayn ma aanay odhane waxay idhaahdeen dagaalka markaan waditaankiisa ayaan u aragnay inaan dani ku jirin sidii loo baahnaa dagaalka maaha fursad kalean sugaynaa baa laisku ogaa ee ma aana odhan khada baanu ku dhacnay oo waanu gafnay oo waanu ka toobad keennay maana odhan rag badan oo odayaasha hadda meesha fadhiya la fadhiisanay oo sidaa nagu yidhi nagu yidhi maanta ma aha maalintii dagaalka maalin kale aanu sugaynaa maalin aan baanu dagaal qaadnay maalin kale aanu sugaynaa haddana waxay yidhahdeen waxa socdaan aan fidno beriga maxaa fidno loola ohan waayo beriga hal gaalo asli ma joogine gaal asliya lama hayn kulli wixii lala dirinayay waxaa soomaalidaa bay ahay waana marka bilaada dhacday markii marka nimankaanu dagaalkii si kastaba ha noqotee dagaalkii aan lagu guulaysan oo guuldaro halkaa ka dhacday ayaa waxa bilaabatay marka qolooyinka kasoo horjeeday inay ku kululayaan oo yidhahda khawaarij baad noqoteen muslimiin baad ku baxdeen oti niqaash dheer dad garanaysaa niqaash dheer la galay magaranaysa qoladii jairiyada ahayd markaa soo baxday meeshayba calanka ka sooratay halkaasi ahayd maxaa jira meel lagu jabay unbay fiirsadaan weligeed meel lagu jabay haddaad jabto maca salaamo wa qolo walba calankeedaay susuranaysaa marka waa waxaan ka digaynay waa kaa markaasaal iyo muslimiin baad layseen dadkii baad ku baxdeen de niqaash dheer waatuu ka dhici jiray wax badan oo ka mid a ah inaad maqasheen baa laga yaabay waa dad waa isdifaacaya intaas waxay lahaayeen maanu khaldin oon saxsanahay difaacba intaa ku jireen wax naga khaldan haba yaraatee ma jiraan ee keliya arrinkan waanu saxsanayn inaan waxaan aanu suulinona sax bay ahayd laakiin hadda waxaanu uga wayna noo bannaanayd hadda waxaanu uga joogsanay waxa weeye waxaanu aragnay inaan dani ku jirin xilligan niqaashkooda sidaas wey cajlooda in hadda la helo hadii la raadiyo baa laga yaaba waa la helaya waana khasab dad baa haya sidii loogu wada marka loo lahaa wadaadadii khawaarij bay noqdeen oo mutamarkii la fariistaba loo lahaa khawaarij baad noqoteen oo isiraadeen waadadii khawaarij magacan iska tirtira ayay iyaguna qoladii ay waagoy radin jireen bay u galeen soo ma garanaysid markaas baaba laga yaaba in hadda kasii dareenba ah, inay kasii dheereeyeen ayaa laga yaaba walciyaadu billah soo ma garanaysid halkaa ayuu marka wadaadadii xaalka uga marayaa ha ah warkoodii halkaasuu maantay marayaa waka in la yidhaahdo maanta annaga waa isugu kaaya mid waxaa isdilaya oo dhan xataa kulli muslimiin baan u aragnaa laakiin kuwana saxsan laakiin maadaama dagaal dhacaayo ha dagaalka ha layska joojiyo haddii loorana waxbay ahayd bal waxaa laga yaabaa qaybtood inayba rajaxdoba quburiyiinta inay rajaxaan baa laga yaaba bacduhum inay rajaxaan baaba dhici kartaba sida qaybo badan la iga soo wariyey oo rag fiqo ah iga soo wariyeen inay rajaxayaan qubuuriyiinta leeyihin waa nagu kiciyeen taas waaba haba yihaahdeen laakiin ay leeyihin kuwaana ka fiican kuwa ayaa rag waaweyn la iga soo wariyey soma garanaysa iyagoo ammaanaya qayb ka kamid anaga qaybo kamid iyaga kamid iyagoo ammaanaya annaga aragnayba oo dhegayn ku dhegeysan qubuuriinta iyagoo ammaanaya annagaaba aragnay oo dhegayn ku dhegeysan laakiin tafdiilka rag baa isoo wariyey arrinta marka khatar wa aad iy aad u khatar ilah agtiisa arrin ka weyn waay in niman muwaxidiina oo shirkiga burburinaya iyo nin shirki u dagaalamaya la simo diintii nebi maxamed iyo mushrikiin la simo wa siba wa oo miyaad aragteen hadda wax ka hadlay wixii shirki shirki la burburinayay wax ka hadlay miyaad aragto ina idhaahda bal qayb ragga maanta fariistay garowa fariistay rag ka mid abaa ah b b cda laga waraystay oo yidhi waa khalad in la burburiyo oo inaan dhegeysten baa laga yaaba oo weli b b cda inay ku jirto baa laga yaabaa calad inta usoo fariistay yidhi waa qalad shareecadana kuma jirto weliba in la sameeyo somaarti walaa yajrimanakum shan'aanu qawmin calaa an laa tacdiluu haddaad nimanka u caraysan tahay diinta ilahay inaad ku tumato maaha somaarti carada wadaadadu waataynu sheegnay waa isqabtaan laakiin diintu waa meeshada iyo lama taabtaan wadaadkan waa isqaban kartaan insaan baa tihiin waa laisqaniini karaa qoori xero kuma heshiiso horaa loo yidhi meesha moogtahay rag kuma heshiiyo meesha saaxada nafkeeda haddii adigu meesha aada joogi isto aad aragto in laga qaadanayo meeshii dee xoogaa xasadku iska imaanaya uu iska caadi laakiin in diintii oo dhan lagu tunto oo laga soo qaado waxba waxaan meeshii waxba ka jira laga soo qaado arrinkaa masiibo weyn waay ilah agtiisana wax weyn u ka yahy oo la simo waxa ilaahay kala saaray subxaana wa tacaala marka waxa weeye haddii la yidhaahdo arrinka maanta soomaaliya ka socda fitna weeye saxaabadii waxay sameeyeen dagaalkoodina fitnu aha marka t nimankaynu soo maray ee maanicu zakaadka ahaa ee laa ilaaha ila allahu lahaa ee aan waxba shirkiya samaynayn wax shirkiya haba yaraatay oy samaynayn ma jirto way tukanayeen way soomayeen way salaadayeen way xajinayeen zakada kale ay diideen murtadiin baa lagu xukumay waa la laayey ibar baa laga siiyey amiirkii bay qaybtood u diideen qaybtood xataa zakada waa bixinayna siinayna ya kulligood o dhan wataad maqashay wuxuu yihi siiratuhum waaxida khulafaa raashidiin siiradooda arrinka waaxid bay ka tahay kulluhum ahlulhuda bay u arkeen culimadu waataynu aragna warkoodii marka saxaabadu fidnoolayaal bay ahay marka marka maxaa jira dad laa ilaha illa le bay dilo tukanaya ayay dileen fidnoolayaal bay marka ahayn bay noqonaysa diinta islamka o dhan fidnay noqonaysa diinta islaamka oo dhan ba fidnay noqonaysaa warka arrinkaa wareerka waa arrin weyn waay ilah fiska weyn waay subxana wa tacaala waxaa fidno noqonaya tataarkii lala diriray fidnu noqonaya wixii dhiig baxay muslimiin oo halkaa lagu laayey malaayiin muslimiina yaa ku shahiiday dagaalkii tataarka fidnu noqonaya maxaa jira iyagoo laa markii dambe way islaameen way islaameen laa ilaha illa allahu way lahaayeen bal waxaa jiray kuwa lagu ikraahiyey oo lagu khasbay oo iyagu aan u socon baa jiray oo dagaalka lasoo geliyey wataa sheikh islaam la weydiinayo mar kasta majalada sideed iyo labaatanaad iyo fataawa kufra labadaba lagu weydiinayo ilaa dagaalka sidee baan ugalaa nimankaan rag lasoo soo baa ku jiro muslimiin ahay iyagana waa tukanayaan oo laa ilaha illa lahu bay leyihin qaybtoodu way tukanaysaa laa ilaha illa lahu bay leeyihiin oy culimadii fadwoodeen in nimankaa ay waajib tahay in la laayo oo lala dirmo dagaalka fidnuha isagana bal boqol dagaal oo ka horreeya baa jira oo dad laa ilaha illa lahu lala diray oo dagaalka wax badan uu sheikhu noo soo raray cubaydiyiin nimankii la oran jiray dowladdii ka horreysay shan boqol hijradu markii ma garanaysaa ku dhawaadkii saddexda boqol oo sano muddo meelahaas dad carada maamulayay ee laa ilaaha ila allahu lahaa ee jamaacada iyo jimcada dadka ugu yeerayay ee qudaadda qabanayay ee sheeganayay ma garanaysaa in ay weliba ahlubeytkii u hiilinayaan ee iyagana culimmadu ay fadwoodeen inay gaala yihiin dhulkooduna daarul hijra uu yahay in laga hijroodo lana la dagaalamay ilaa la zuuliyey dagaalkaas nufid ma aha taarikhul islam nufidna ma noqonaysaa wax dhan nufidna wax saxiba ma jiraan ya ha yani haddii saa la qaato waqtiyadaba saasay noqonaysa maxamed cabdiwahaab dagaalkiisi fidnu noqonaya isagana maxamed cabdiwahaab dagaalkiisi muxuu noqonayaa fitna iyo raggii kaleeto axfaadiisii ka dambaysay oo intaa iyaguna difaacayo wixii ay samaynayeen oo culimadu culimaau tawxiid ay yidhaahdeen nimankaasu sawaab bay ahaayeen oo way saxsanaayeen iyagana dagaalkooda fidnu ahaa maxaa jira iyaguna nimankay leynayeen nimankaa maantay guriceel iyo joogo wa nafsu shay wax allah waxad ka duwaya ma jirto gaal ay ad arkeen waxaa mushrikiin ay ku sheegayaan way leeyihiin ninka mushriga ninka ka shakiya gaalnimadiisa isagaaba gaalaba iyagay ka wadaan gaalo kaloo isarkeen ma jirto ciidan gaalaha faransiis baana la diririn walaa ingiriis baanay la diririn walaa cid kale aanay la diririn waxay la dirinaya nimankaa quburaha dul tuban bay ahaay nimankaa quburaha dul tuban unbay la dirirayeen dagaalkood bidnu aha iyagana waxayna fatwadan inay gaalo ahaayeen bal aan muslimiin xataa lagu sheegi karin xataa murtadiin lama oranayo sidoodana gaalo yihiin bay yidhahda mushrikiin magacaasay leeyihin bay yidhahda waynun arki doonaa biidn illahi tacala markaynu durusteeda kale aynu qaadanayno warkooda aynu maqli doonaa marka dagaaladii marka wixii adduunka islaam soo maray oo dhan ba diyaaba saxahaaba marka wax dagaal ahoo saxahaaba dagaalkii marka nebi maxamed sala allahu alayh wasalam keliya ee uu nabigu sala allahu alay slam bader iyo uxud iyo uu la galay keliya saxaxa wixii dambe oo dhacay oo dadkii laa ilaha illa allahu lahaa lala diriray dagaalku saxaba ma ahaynba aragtidooda haddii culimada la fiirsho markaas waxaan leena culimada bal dib u noqda muraajaca samaya warkaan moogtaha war maxaba u noqonaya hadhowdii taarikh buu gelaya ma aha war inta la iska yiri laga tegay maaha bayaan lasoo qoray bugaag baa la qori kutub baa la gelin taariikh buu noqon beri hadhowdi waa la xisaabtamaya bal waxa markhaanti ka ah waa tuu shiiku hadda sheegaayey sheekh jaamac cabdisalaam ayaa shala hadlay anigana warkiisa waa soo dhegeystay alxamdulilah wuxuu sheegay shiiku inuu hadda tawxiidki fahmay tawxiidkii dhabta ahaaba hadda inuu fahmay buu sheegay isaga baa sheegay hadalkiisa waa duuban yahay waad dhegeysan kartaa war wixii aanu ku soconaba murjaanu hayn irja baan ku jira warmahayn iyaguna hadda waxay ku socdaa waa madhabkiisa irjaaga wey waa raggaygii waa saxaabaday waa raggaan hawsha wada wadnay laakiin madhabkii ahlu sunna maaha waa murj irja bay ku soconayaan mana isoga gud isaga baa yidhahda waa culimadii odayaashii la midkaa isaga wey hadalkaasi arrinkaasay ku socdaan ayuu yidhi markaas buu wuxuu sheegay xataa munaaqashadii berigii musaalaxada nimankii ahaa dhex martay oo yii toddoba nin miyiri ma garanayo ayaa loo xil saaray anugu aan ka mid ahay inay nimanka dhalinyarada la soo doodaan buu yidhi fuaad baan baana loo xil saaray bu la doodno <laughs> shee fuaad <laughs> ya a ayaa loo xil buu yidhi hadda wuxuu yidhi waduuna mariyey markaasaa umal u xil saaray aniguna waxa idhi wareer umalow adigaa beryaha naga dhisan oo daraaso iyo ku jiray bal nooga dambayniyo nimanka wata nimanka fahmi weyne aniguna waxaan ku haysanaa bu waxaanu leenahay takfiiriyiin baa tihiin kufr mucayan ayaad dadka ku samaynaysaan takfiiriyiin baa tihiin waxaan maanta qirayaa bu inuu naga saxsanaa bu waxaan qirayaa inuu naga saxsanaa bu isagii mamilkitaabbuu noo sheegay kitaabadii baa isaga ka qaatay dib u raajicay buu yidhi markaas baan xaqiiqadii ogaaday buu yidhi markaan kitaabadii aan akriyey oo aan dib u akriyey aan xaqiiqadii ogaaday sama garanaysa marka waadadan kitaabadaas in akriyaan buu baahan yahay waadada ruuxadool ya waa ah. ah, lagu sheegaa meesha ku jiro insha allah waa ah, lagu sheegaa insha allah soomaali nima soo maaragti marka warkii waad fahamtay wa warkii waad fahamtay marka meesha khatar baa ka dhacday marka ka waran buu yidhi shiku marka ishiriin sana arag ku dheeraanay sheekadaan la dheeraatay wuxuu yidhi waxa caddaatay buu yidhi inuu marka uu dadka dadk nimanka dadka caabuda qubuuraha caabuda sheekh muxudiin celi iyo haddii ilaahay ku ron yahay muumin dheero iyo maxaa magacyahoodii adinkaa garanaye nimanka noocaasa kuwa caabuda oo u cabada buu yidhi abaa caliyi waalkhadar min ahli lkuwayt buu yidhi waa niman isagu garanayo wa fadalahum u fiirsada min muwaxidi laahi man calaa man waxad allaha oo ka fadila ninkii ilaahay waxida subxaana watacaala tacaala wa taraka shirka shirkiga iska taga ka fadila nimankaa idhaahda ahlu sunna way kuwaana ka fiican soo maaragta kuwa makhaayada fadhiya wey oo odhanaayo kuwaana ahlu sunnaha ka fiican oo maxay ka fadilayaan kuwa muwaxidiinta shirki ka tegay xataa haddii akhdaa kale ku dhacaan akhda hataa dadka hadday laayaan xataa xataa haddii ay dadka laayaan oo dhiig galaan boqol mar bay ka khayroon yihin boqol mar ay ka khayroon yihin kun mar bay ka khayroon yihin ninka muwaxidkaba kun mar ka khayroon soo ma aragta xataa haddii uu galo boqol dembi oo kale hadduu galo maxaa jira shirki iyo miyaa isku mid a iyo dembi ka hoosay maa isku mid ah ma isku mid maro boqol mar isa khayroon khawaarij iyo kuwa ayaa khayroon sababka khawaarijta ahay dadka dhameeyey cali dilay cali gaalaysiiye cusmaan gaalaysiiye dadkii laayey saxaabadii la diriray iyo kuwa ayaa khayroona khawaarijta baa khayroon miyaanahay khawaarij maxaa jira khawaarijtii ninna ma gaalaysiin yani saxaabadii nabiga sal sl ma aanay gaalaysiin mushrikiin ma aanay ahayn ma gaalaysiin saxaabadii nebi maxamed sala allahu alay slam culimo ka dambaysay waa jirtaa gaalaysiisay laakiin saxaabadii nebi maxamed ijmaac lagama soo rarin hal mari oo gaalaysiiyey wataynu soo marray bal waxay dhahan ikhwaanuna baqow calayna walaalahay nagu gardarooday wey soo garanaysid khawaarij baa dhanta marka khawaarij lagama fadili karo khawarij baa ka fiican kuwa ah. a khawaarij xataa kuwan hadda la diriraya hadday khawaarij yihiin hum afdal minhum boqol mar kun mar bay ka khayr weyn maxaad malaysa nim muwaxidiinta ahlusuna waljamaca maxaad malaysa marka haddaa ka fadisho fa hada acdamu min alawal kii hore kanaa ka daran buu ku yiri sheekhu tii hore waanu la yaabanayn qoladii hore uu yidhi sheiku waan la dirinaynaa kuwaana ka daran marka niman baa waxaa lagula diriri doonaa mushrikiinta ay taageerayaan oo ay fadilayaan iyagu oo iyo dadka u qurxinayaan ay rag lagula diriri doonaa ogaada afahamteen soo ma rag baaba lagula diriri doonaa waxaana u daliila bu yidhi shiiku falamaa jaa'ahum maa carafuu kafaruu bihi falacnat llahi cala alkaafiriin xaqii markuu u yimi oo ay garteen ayay ku gaaloobeen waxaa kaloo u daliila buu yidhi shiikhu ilahi subxana wa taala waina kasuu aymaanahum min bacdi cahdihim wadacanuu fii diinikum faqaatiluu a'immata alkufri inahum laa aymaana lahum lacalahum yantahuun haddii ay cahdigii iyo ballantii ka baxaan markii ballan lala galay kadib oo wadacanuu fii diinikum diintiina wax ka sheegaan diintiiba caynayaan kuwa diinta caynaya u fiirsada marka diinta ku jeesjeesiyo caynaya waxa weeye inlayow ilahay baa amraya subxana watacaala ilahi wuxuu yidhi faqaatilu aimata alkufri waaba madaxdii gaalada ee la dirira ilahi subxana watacaala inahum laa aymaana ballan mare kuwaas haddaynu gaalo xataa ballanina ka dhexaysa oo diinteenna caayaan ballantii automatic bay u buraysaa automaticiyan ayay u buri maxdalaaba saas baa ilahi yidhi subxana wataala athaalis qolada saddexaad waxa weeye man carafa tawxiida wa axabahu ninkii tawxiidka jeclaada tawxiidkuu gartay oo jeclaaday oo watabacahu wuu raacay wa carafa shirka shirkigii buu gartay oo wataraka ka tegay walaakin yukrihu wuxuu nacayaa man dakala fi tawxiid shirki ma sameeyo aana loo badan yahay laakiin dadka tawxiidka galuu jecel yahay wa yuxibu man baqiya cala shirki shirkiga ninka ku jirana waa jecel yahay xariif waay fa hada aydan kafir bu ku yiri kaasu isagana gaal kale waayo ogow ahlu shirkiga tir ninkaa muxuu sameeyey ninkan warkiisa ma maqashe m warkiisa maqal baan umalaynaya carafa tawxiida wa axabahu ha tawxiidkii buu gartay waana jecel yahay wa tawxiidkii buu raacay wa carafa shirka wa tarakahu shirkigii buu gartay waana ka tegey walakin mashaakilku leeyahay yukrihu man dakala fi tawxiid qolada ahlu tawxiidka ah haddana waa necbi ya ha way dhacaysaa dad badanoo a dad badan oo tawxiidka aan shirkiga samaynayn haddana dadka ahlu tawxiidka ba necbi so hadda kuwa dad badan ahlu tawxiid lama nibca ha shirkina ma samayo isagu bal shirki ana ma galo kuleeya ma galo lakin kuwa nibcay bu kuleeya soo marka anigu waa nabca lakin shirki aniga ma samayo ah, kaiir waay waa badan yihiin warkaa dhegayso wuxuu necab yahay buu yii oo wayuxibu wuxuu jecel yahay man baqiya cala shirki xaasidnimaa laga ina ugeynayso ah, kuwan shirkiga iska jir iska jecel yahay fa hada aydan kafirun gaal wa soo ma garanaysid waxaana ku dareeraya bu yii dalika bianahum kariguu ma anzla allahu faaxbata acmaalahum wixii ilaahay soo dejiyey bay naceen oo ka raxsadeen ilaahay subxaana markaa ka iyagana acmaashooda waa hoobiyey halkaa soo gelaya baabkaa soo gelaya buu yiri araabic waxa weeye buyu man salima min hada kullihi waxaan o dhan buu ka nabadgalay buyi walaakin halkaan fiirsada ahla baladihi dadka beledkiisa jooga baa yusarixuuna bicadaawati ahli tawxiid ya warkaanu waa war innagaa layna soo galay waxaanu soconoba inagii baa layna soo galay maragtaan maantana qolana ku taagnay lakin inagi wala meesha ku bixin doonaa loo yaabaya dadka marka magaaladiisa jooga ayaa waxay necab yihiin oo cadaawad u muujinayaan ahlu tawxiidka iyo watibaacu ahla shirki magaranaysa wa ahla shirki dadkaas shirkiga ina raacaan wa fii qitaalihim dadka ahlu khayrkaabay la dagaalamayaan u socdaan in la dagaalamaan hub bay u sitaan inay la dagaalamaan dadka ahlu khayrkaa wayatacadaru bian taraka wadanahu yashaqu calayhi waxaa ninka marka ku adkaaday in waddankiisa iskaga tago wadankii isagu u dhashay uu joogi jiray inagii hadda inagoo nimi baynu ka dhaqaaqilaa maba u dhalanba ayaa ku adkaaday oo fa yuqaatilu ahla tawxiidi ahli tawxiidkiibu wuxuu kula dagaalamayaa maca ahla baladihi maca ahli baladihi dadkii baledkiisa jooga ahla tawxiidka la dagaalamayu raacaya la dagaalamaya askarti waay boodkina waa soo gelaya soo maha maxaa jira muslimiintii oo la laynaayo baa adiguna ufoodaysaa waxaad leeda hal lalaay muslimiinta anigaa kugu daraya lay askartii baa soo gashay iyadina ko maxaa soo gelaya dukuul awaliy maxaa soo gelaya askartii halkaan inta laga kaxay afghanistan la geeyey muslimna waa ah, sheeganaya wuxuu leeya aniga british baan ahay british passport baan sitaa haddii ilaa kuran yahay dawladeedi wadankayga anu shaqaynaya bu kuleeyahy maxaan u shaqaynayaa dawladaydaaan u ixsaan iyo wanaag baan masameynaya maxay ka rabtaa aniga dimuqraafiyad baan daga carada kusoo daabaalayaya wadaad soomaaliya muslimna waa ka warrama imaan bay leeyihiin gaar wey maraykanka ilaa afar kun ba ciraaq la geeyey muslimiina macal imaamkoodii bay wataan ha ah, gaar u tujinaya meel bay leeyihin masaajiday ku tukadaan imaam bay wataan waa la tujinaya muxaadaraad baa la siinaya muxaadaraadka la siinaya waxaa ka mid a weliyu amrigiina inaad adeecdaan bush waa waajibun caleyka waajib bay kugu tahay maxaa jira wen isaga isagaa ku ah weliyu amrigaagi waa ina adeecdo soo ma aragtid wayujaahidu adiga khawaarij baad noqonaysaa wayujaahidu bimaalihi xoolihiisi buu bixinaya wa naftiisi buu bixinaya somaa maalkiisina wuu bixinayaa naftiisina buu bixinaya fahada aydan kafirun ka isaguna gaal warki waa baqshan malagmi ibnu cuthaymin waa ninka oranaya lastu ana aniga ma ibnu cuthaymin waa qunyar socodki waay raggii qunyar socodka loo yaqiin waay ninkaan halkan odhanaya fa inahum fa marka haddaba ufiirsada bar ufiirsada ah. hadalkan cajiibkaa hadalkan wuxuu shiiku kasoo guurinaya reer maxaa cabdiwaaba iskale hadalkaan meelo kale ay ku jirtaa oo aan ka akriy fa buu yidhi low ya'muruunahu haddii ay amri lahaayeen bitarki sawmi ramadaan ramadaanka inuu salaada soomka iska daayo walaa yumakinuhu siyaamu uusan na soomi karin ilaa bifiraaqihim inuu iyaga iskaga tago maaha in facala uu samayn laha dhimantayna yaraadaan ma soomi kartaan saanka joojinaysaan ninkii sooma xira ha ah. ha wuu ah, tegi lahaa uu ka tegi lahaa ah. hadday yidhahdaan ha soomin wuu iska tegi lahaa meesha oowallahi soonkiiba ba laisu dilay roon iska tegaya meel kalaan iska soomaan aadaya kana wuu ku adeecaya ku raacaya buu kuleeyahy soo ma aragtid wuu hmm. iskaga tegi lahaa buu yidhi walow ya'muruunahu haddii amri lahaayeen bitasawuji imra'ati abiihi sodohdiis hadday oran lahaan guurso soo ma garanaysid oo walaa yumkinuhu aanay caadi u noqoteen dalika ilaa bifiraaqihim inuu ka tago maahan facala uu yeeli laha hadii kale sudahada waad guursanaysaa maxaa samayn lahayd marka waa dhuuman lahayd intaad dhuumato dhag ead diyaarad raacdo ama haddii la gure markab raacdo ead dhuuman la meesha ka tegi horta balaaya ka dhacday sudahaday guursa baa la yidhi musdahada waan guursan karaa <laughs> meesha waan iskaga dhaqaajinayaa laakiin caqiidadii waa ku raacaysaa marka isagoo tan samayn kara ayuu tan ku raacaya saa darteed arrinkaanu gaalnimo waayo kanba waa ku diideen maxaa kan u racaysaa buu ku kanaana ka yaraan lahaa labadooda haddii miday ay noqon lahayd sooma garanaysid kanaaba ka yaraan lahaa wa muwaafaqatahum cala aljihaadi macahum inuu jihaadka uu la raaco binafsihi wa maalihi maca anahum yuriiduuna iyagoo doonaya bidalika qadca diin illahi subxaanahu watacaala inay diinkiisa baabi'iyaan iyo wa rasuulihi rasuulkiisa akbaru min dalika bikaiirin kaiir taa ayaa waxay ka weyn tahay in badan in badan inuu inuu sodohadiis guursado iyo inuu soomka iskaga tago in muslimiinta la baabi'iyo ayaa in badan in badan ka weyn una ku racay guusha maxaa loo socdaa oo dhulkaasoo loo tegaya maxaa soo baabinas diinti baa baabinas warras ma aniga waa tukadaa maxaad iga rabtaa baa halkaas baali baa kuu suran muslim baad soo laynaysa <laughs> soo ma garanaysa waana tukadaa maxaa iga rabtaa baad leedahay marka halkaan maxaynu ku ogaanay askarta in la galo xare mooy a ah, in askartii la galo xaraam ya xaraam kadalika duqaadii iyadana kuwa diinta la diriraya askartooda in la galo xaraam nafsi shay maxaa jira iyagaba diinta inay burburiyaan bay u walaa puntland baan askari loo noqon karin walaa somaliland baan loo noqon karin walaa dawlada dawlada midnimada qaran baan loo noqon karin midnimo qaran sooma tirahdaan iyo wixii lamid ah looma noqon karo fa haada aydan buu yidhi shiikhu kaasu isaguna kaafirun gaal wey marka lagu celiyay celiyey ma garanaysaa ayuu yidhi shiku ma garanaysa markaas bu aayaad iyo uu shiiku keenay ugu daliishadayo ayuu shiiku keenay wey intaa ayuu marka uu shiikhu afartaa qolo ayuu sheegay inay yihiin afar qolo oo tawxiidkii ka tegay oo gaal ah oo lala dirirayo meesha alaale meesha lagu heloba in lala diriro ay tahay lalaayo ay tahay waana maantay hawle lagu jiro wa miyaan ahayn maantay waa hawle lagu jiro weeye okay waxaan filayaa intaasaan ku joojinayna waan malaynaya insha alla maanta dheerayna sal llahu ala sayidina maxamed wala alihi wasaxbi waslm wabilahi tawfiiq